بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى waxaan ka bilaabaynaa aayadda konton iyo afar ilaa aayadda toddobaatan iyo saddex suuratu huod darsigii hore nebiyullaahi huod qoomkiisiibuu u yimid waxu jiraan idinkama rabuu yidhi wuxuu yihi istakfiruu rabbakum uma tuubuu ilayh ka istiqfaar dalba dembigii horeed gasheen ka dambana ka tooba keena allah subxaanahu watacaala madar xoog laba wada siin waad helaysaan qaaluu marka waxay dhahen yahuudu huudow maa ji'tanaa noolama aadan imanin bibayinatin xujo cad oonu wax ku garano wamaa naxnu anaguna manihin bitaarikii aalihatina ilaahyaha iyaga kuwa ka tegaya can qowlka liajli qowlka qowlkaaga darti waxaanad noo sheegaysa wamaa naxnu anaguna manihin bimuminiina laka in naquulu maa naquulu malihin ilaa ctaraaka inay ku waaleen oo ku asiibeen mooyaane bacdu aalihatina ilaahyaha yaga qaarkood bisuuin xumaan oo meeshaynu inagu nidhahno waa la wajaafay way ku wajaafeen qaala wuxuu ihi innii anigu ushidullaha alla waxaan u markhaati gelin washhaduu idinka laftiinuna markhaati ka noqdeen annii anigu beriiun beri inaan ka ahay mima k tushrikuuna aada alla u sharigeelaysaan oo min duunihi alla keyrka ah fakiiduuni idhagra khayaano ii sameeya jamiican dhammaantiin idinkiiyo ilaahyihiina uma laa tundiruuni waxba haysugina waxba haysu in yarna dib haidhigna allihiisu ku kalsoon yahy waxay yidhaahdeen in naquulu waxa malihin inay ilaahyuhu ku asiibeen mooyaane markaa wuxuu yidhi anuu alla waxaan u markhaati geli idinka laftiinu ka ahaada waxaas inaan beri ka ahay marka wax alla wixii dhibaheed keeni kartaan la imaada in yarna dib haya dhigina waxay dhahay in naquulu malihin saynala tahay weeye ilaa taraaka inay ku asiibeen mooyaane bacdu aalihatina ilaahyaha qaarkood bisuu'in xumaan way ku waaleen qaala wuxuu yidhi inni anigu ushidu allah alla waxaan u markhaati gelin washhaduu idinka laftiinuna markhaati ka noqde annii anigu beriuin inaan beri ka ahay mimaa kii tushrikuuna alla aada u sharig yeelaysaan min duunihi alla keyrka fakii duunii ikhiyaana idhagra jamiican dhammaantiin maca ilaahyihiina u yeedha uma laa tunduruuna in yarna dib haydhigana qadra saaca maxaa yeelay inii anigu tawakaltu cala allah allaan tala saartay allah igu filan rabbii aniga rabbigay rabbikum idinkana rabbigiina ah maa min daabatin wax dhul socdaa ma jiro ilaa uu jirase huwa alle aakhidun wuxuu hayaa binaasiyatiha fooduu hayaa ina rabii rabbigayna calaa siraatin jid buu kusuga mustaqiimin toosano dusaa waxu maamulay jidkii toosnaabuu hayaa carabta waxay u isticmaaleen qofka qofka markuu ka adkaado foodiisuu qabtay fooduu qabtay uu ka adkaaday bay ujeedaan inaguna waxayna ka baarnushay marka allah subxaanau watacaala allahaasaan anigu tala saartay wax daabada oo dhulka dushiisa jooga ma jiro alla fooduhaya alla qahray allana sidaas waa jidkii toosnaa sidaas all sidaa wamaamulo waxba hayla sugina inii anigu tawakaltu cala allah baan tala saartay rabbii aniga rabbigay aw rabbikum rabbigiina maa min daabatin dhul socod ma jiro ilaa huwa alle aakhidun wuxuu hayaa binaasiyatiha foodeeda ka baarlashay weeye isagaa qahray bay ka dhigan tahay waa luqa carbeed ina rabbii rabigay calaa siraadin jid buu ku sugan yahay mustaqiimin toosan fain tawallow haddaad jeesataan waa mudaaricoo tatawallow wey fain tawallow haddaad jeesataan faqad ablaqtukum waan idin gaadhsiiyey maa ursiltu bihi wixii la ila diray ilaykum xaggiina anixi lama saara wayastakhlifu wuu idinka dambaysiin rabbii rabigay qowman qowm oo kayrakum idinka kayrkiina oo idinka wanaagsan walaa taduruunahu alla ku dhibi maysaan shaya shayal yeeli kartaan diidada aad alla diideen waxba ma yeeli kartaan kuwo idinka fiican buuna idinsoo dabamarin ina rabbii rabbigay calaa kulli shayin shay arka kulligii xafiidun ilaaliyo wey nabilaahi wuxuu yidhi hood haddaad diideen waxaan idin sheegay aniga xilkii wuu iga dhacay waan idin soo gaadhsiiyey allana inta idin baabi'iyo iyo kuwo idinka fiican oo mudiiciina iyo meeshiina ka heli doonaa rabbigayna wax walba xaafid buu ku yahay wuu ilaalinaya wuxuu hi fainta wallow haddaad faqad ablaqtukum waan idin gaadhsiiyey maa ursiltu bihi wixii la ila diray oo xaq ahaa ilaykum xaggiina wayastakhlifu wuu idinka dambaysiin rabbii rabbigay qowman qowm oo kayrakum idinka aan ahayn walaa taduruunahu allana kuma dhibi kartaan shay-an shayna ina rabbii rabbigay calaa kulli shayin shay la arka kulligii xafiidunka ilaaliya wey walamaa jaaa markuu yimid amrunaa amarkayagii waa amarkii halaaga najaynaa waa nabadgelina huudan huud iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo macahu isaga micsaa biraxmati raxmado mina xaggeeya ka xatay waanu naxariisanay wanajaynaahum waa nabadgelina min cadaabin haliidin cadaab adag baan ka nabadgelin oo aakhariya adduunkaba ah waxaa la leeyahay ilaa afar kun ama saddex kun bay ahaayeen intii nabiyulaahi huud la socotay marka qolyo waxay leeyihiin xagga makay usoo kaceen qolyana meel uun axqaaf ku dhow iyo aayar isku urursadeen ilan dabayl riix caqiima ku dhacday dabayl sii la ku dhacday riixun caqiima tudamiru kula shayin biamri rabbihaa marka way ka nabad gale walamaa jaaa markuu yimid amruna amarkayagu yagu waa amarkii ciqaabta najaynaa waa nabadgelinay huudan huud iyo waladiina kuwii aamanuu muminoobay oo macahu isaga maciise ahaa biraxmatin raxmad baan ku nabadgelina mina xagga ya ka ahaatay anaa u naxariisto alla leeyahay wanajaynaahum waan ka nabadgelinay min cadaabin cadaab qaliibin oo adag wa tilka caad tilka taa halaagsantay caadun caad weeye jaxaduu waxay diideen biaayaati rabbihim rabbigood aayadihiisii wacasow rusulahu rusushiisiina way caasiyeen watabacuu waxay raaceen amra kulli jabbaarin mid naxariis daran kulligii amarkiisa caniidin oo madax adag oo garbanqaato ah ree cadwa ku ahday halkaasay ku dambeeyeen baa lagu leeyahay asaw rasuulahu marka la rasuulkay caasiyeen waa huud marka qof rasuula haddii la caasiyo rususoo dhan oo la caasiyey wey rasuulka hal rasuula hadii la been rususoo dhan waa la beeniyey wa tilka taa inkaartu ku dhacday caadun caad wey qabiilatu caad jaxaduu biaayaati rabbihim rabbigood aayadihiisii bay diideen wacasow waxay caasiyeen rusulahu rusushiisay caasiyeen watabacuu waxay raaceen amra kulli jabbaarin mid naxariislaa waa kulligii amarkii caniidin oo madax adag wautbicuu waxaa la raaciyey oo lagu xukumay fii haadihi dunyaa adduunyada la joogo lacnatan lacnad ayowma alqiyaamatina waa lagu xukumay adduunka lacnad baa ku xukuman oo la raaciyey aakhirana lacnad baa ku xukuman oo cadaabkii baa ka horeeya labadaba wayoma qiyaamatu halka horay ku cadfan tahay wautbicuu waxaa la raaciyey fii haadihi dunyaa addunyada lacnatan oo waa la halaagay wayooma alqiyaamatina lacnad baa la raaciyey alaa ina caadan ree caad kafaruu rabbahum rabbigood bay ka gaaloobeen alaa ina caadan kafaruu rabbahum cid kasta oo rabbigood ka gaalowday ciqaabtaasaa haysata alaa bucdan fogaan iyo naxariis la-aan baa usugnaatay licaadin qowmi huudin bucdantu waa fogeyn raxmadda alle laga fogeeyo wey alaa bucdan fogaan baa usugnaatay raxmadda alle laga fog yahay licaadi ree caad qowmi huudina ilaa samuuda wa arsalnaa waan diray ilaa samuuda akhaahum walaalkood saalixan qaal wuxuu hi yaa qowmi tolkayo ucbudullaah alle caabuda maa lakum idinma sugnaanin min ilaahin ilaahu kayruhu alle kayrkii ah huwa alle anshaakum wuxuu idinka abuuray min alardi dhulka oo nebi aadan baa dee carada laga abuuray wastacmarakum wuu idin dejiyey fiihaa ardado camiluu idin yidhi fastakfiruuhu ka qufraan dalba dembigii hore uma tuubuu ileyhi u tooba keena dembiga dambe ina rabbii rabbigay subxaanahu watacaala qariibun waa dhow yahay mujiibun wuuna ajiibi ciddii barido oo aamintaa wuu ajiibi nabilaahi samuud yaa meeshay deganaayo waa meel tabuka iyo udhaxaysa marka nabiyullaahi saalix qoladaasaa loo diray wuxuu ula yimidna wixii ambiyada kale la imaan jireen unbuu ula yimid carabuuna ahaa qisadu way badnayd suuratulacraaf ba aada loogu faahfaahiyey waarsalnaa waxaan u diray ilaa hamuuda ree hamuud akhaahum walaalkood saalixan saalix ahaa qaala wuxuu hi yaa qawmi tolkayow ucbudullaaha alla caabuda maa lakum idiinma sugnaanin min ilaahin ilaah oo kayruhu alla keyrka ah huwa alle anshaakum wuxuu idinka abuuray oo idinka bilaabay min alardi dhulka aabihiin aadan buu dhulka ka abuuray oynu ka beeranay wastacmarakum wuu idin dejiyey wuu idin camirsiiyey fiiha ardada camiru fastakfiruuhu alle ka qufraan dalba dunuubtii hore uma tuubuu ilayhi u tooba keena ina rabbii rabbigay subxaanahu watacaala qariibun wuu dhow yahay haddaad tooba keentaan wuu idin aqbali mujiibun wuuna ajiiba qaaluu waxay yidhaahdeen yaa saalixu saalixow qad kunta waxaad ahayd fiinaa anaga dhexday marjuwan nin loo hanweyn yahay qabla haadaa waktigan ka hor intaadan waalidan la imanin waanu kuu hanweynay atanhanaama waxaad naga nahiyey an nacbuda inaanu caabudno maa yacbudu aabaa'unaa abbayoogay waxay caabudi jireen wainaa anagu la fii shakin shaki baan ku sugannahay mimaa tadcuuna ileyhi waxaad noogu yeedhi muriibinu xoog badan waxaanaad sheegayso waxay yidhaahdeen waag hore ragaaay waan kuu hanweyneyn bay yidhahdeen intii waktigan ka horreysa hadda indhaha yagi waad ka dhacday ma wixii aanu aabaiyo hoyo ka soo gaarnay asnaamtii yaad noo diidan tahay waxaanaad wada anagu shaki baanu ka qabnaabay qaal wuxu idhi yaa saalixu saalixow qad kunta waxaad ahayd fiinaa dhexdayada marjuwan nin loo haweyn yahay qabla haadaa waqtigan ka hor ma waxaad naga nahyi an nacbuda inaan caabudno maa yacbudu aabaa'unaa aabbayowgayo waxay caabudi jireen wa inanaa anaguna la fii shakin shaki baan kaga sugannahay mimaa tadcuunaa ilayhi waxaad noogu yeedhi muriibin xoog badan shaki xoog badan innaga hadda way dhacdaa sidaasoo kale haduu nin culimo daaci qole u yimaado sheekyo kalena way leeyihiin markuu yidhaahdo war waxan waa baail iska daay war hebel miyaad ka badan badantaha buu kordhi sidanoo kale moodin wax kale qaal wuxuu yihi nabiyulaahi saalix yaa qawmi tolkayow ara'aytum bal warama in kuntu haddaan ku sugnahay calaa bayinatin xujo cad oo min rabbi rabbigay ka ahaatay oo waataanii uu isiiyey rabbigay minhu xaggiisa raxmatan raxmad oo rasuulnimo ah faman xadkeebaa yansurunii iiga gargaari min allaahi alle in casaytu haddaan caasiyo haddaan wax idin soo gaadhsiin waayo dacwada idiin sheegi waayo alla yaa iga celi famaa taziiduunanii ii ziyaadin maysaan kayra taksiirin khasaare kayrkii waad khasaarinaysaan nafiya maal waad khasaarinaysaan marka haddaan ka aamusoon waxaan idiin sheegi waayo alla qofka daacigii waxaa la rabaa xaqa waxaa la yidhi qulil xaqa walow kaana muran haba khadhaadhaada xaqa indhaha kaga dhufo laakiin inago kale markii laga soo qaado dee haddii naftaada markaa aadan u yaabayn oo naftaada dhibaato soo gaadhayn cadday xaqa laakiin tanaasul ha samaynn ka aamo haddaadan cadayn karan ka aamo tanaasul weligaa xaqa ha ka samayn qaal wuxu uhi yaa qawmi tolkayo ara'aytum bal warrama in kuntu haddaan ahay calaa bayinatin xujo cad oo min rabbi rabbigay xaggiisa ka ahaatay oo waaataani uu isiiye alle minhu xaggiisa raxmatan oo rasuul iga dhigay faman xadkee baa yansuruni iiga gargaari min allaahi alle in casaytu haddaan caasiyo famaa taziiduunanii ii ziyaadin maysaan haddaan idinla tashado kayra taksiirin khasaare keyrkii wayaa qawmi qowmkayo haadihi tani naaqatullah waa alla hashiisi lakum idinka waxay u tahay aayatan mucjizad fadaruuhaa ka taga hashaa taakulaha cunto fii ardilaahi ilahay dhulkiisa iska daaqde walaa tamasuuhaa hana taabsiinina bisuuin xumaan oo haddaad hashaa farta ku fiiqdaan fa yaakhudakum uu idin qabto cadaabun qariib waxay yidhahdeen ad mucjizo keeno car waxay dhaheen sallaxan hal riman oo dhalaysa ka soo saar bay idhi sallixii baa fooshay hal rimanoo sidkeedii dhammaaday baa ka soo baxday hashii ilmay dhashay markaasaa waxaa la yidhahaa taabanino lakum shurbu walakum shurbu yawmi iyaduna kalbay biyaha cabbi idinkuna kalbaad cabbaysaan hana taabanina marka kalka iyadu ay cabbayso caanay ku deeqi dadka oo dhan ba caanay ku deeqi sidaasay ahayd hashi marka saasay ahayd qisadu dee way dheeray naaqatullahina waxaa loogu bixiyey waa mucjizade wayaa qowmi tolka haadihi tani naaqatullaahi alla hashiisii wey lakum idinka waxay u tahay aayatan mucjizad aada wax ku garataan fadaruuhaa hashaadaayo oo ka taga taakulhaa cunta fii ardillaahi ilahay dhulkiisaas ka daaqdee walaa tamasuuhaa hana taabsiine museen xumaan waa kii dee aayaddu ahayd kalna iyadu ha cabto kalna idinku caba oo fa yaakudakum haddaad xumaan taabsiisaan waxaa idin qaban cadaabun cadaab qariibun oo dhow oo meel kale ka imanayn facaqaruuhaa way boqna faqaal wuxuu yihi tamatacuu raaxaysta fii daarikum magaaladaad degantiin alaaata ayaam saddex maalmood daalika kaasi wacdun ballanqaad weeyo hayru makduubin ku been a keyrkii makduubinta haddii masder laga dhigo waa sidaa hayru makduubin been keyrkeeda hadii is mafcuul laga dhiga hayru makduubin fiihi kula beenin keyrka ah hasha gawraceeda talaa ka horreysa oo laba gabdhood waxaa la horta ninkan sideen ka yeela ninkan sideen oo midna gabdho qurqurux badan leedahay yaa yidhi yaa anaga sidii doona naga yeeli oo hashaa gawraca ah. in qudaad binu saalif la yidhahy waxbaa soo raacay hashii bay u galeen marka hashii intay boqongooyeen bay haddana gawraceen qurbaciina wuu caray meelu tagay waa markaa marka laleeyahay saddex maalmood un keliya suga markaa saddexdii maalmood bay waxay dhihiin tiscatu rahtin yufsiduuna fi lardi intay tashadeen bay dhihiin ninkan aan iskaba meeshii ay tageen bay iyagu ku baaba-een markaa saddexdii maalmood markay cadaabkii arkeen iyo hub iyo wax qaateen oo kala yaaceen xaggey u kacayaan ma meel u kaceen baa jirta facaqaruuha hashi way boqnagooyeen waanay gowraceen fa wuxuu ku yidhi saalix tamatacuu raaxaysta fii daarikum magaaladiina alaaata ayaamin saddex maalmood daalika waxaan idiin sheegaya wacdun ballanqaad weeye oo kayru makduubin ku been a falamaa jaa amrunaa amarkayagii markuu yimid waa amarkii ciqaabta garo oo najaynaa waa nabadgelinay saalixan iyo waladiina kuwii aamanuu muminoobay oo macahu isaga maciisa biraxmatin oo mina xagga iyo ka ahaatay wa min khizyi yowmiidin maalintaa ciqaabteediina waan ka nabadgelinay waa ku laba celin oo raxmad baanu ku nabadgelinay maalintaa ciqaabteeda waan ka nabadgelinay ina rabbaka rabbigaa subxaanahu watacaala huwa alqawiyu ku xooga badan waayo alcasiizu alla waa ka qowmu saalix ree samuud baabi'iyey saalix iyo intii raacdayna nabadgeliyey ilaahay awooddiisu waa sidaa waay falamaa jaa amrunaa amarka yagii markuu u yimid waa amarkii ciqaabta najaynaa waa nabadgelina saalixan iyo waladiina kuwii aamanuu muminoobay oo macahu isaga maciisa ahaa biraxmatin raxmado minaa anaga xagga yee ka ahaatay wa min khizyi yowmiidin maalintaa ciqaabteediina waan ka nabadgelinay ina rabbaka rabbigaa huwa alqawiyu ka xooga badan wey alcaziizu qaaliba waakhada aladiina kuwii waxaa qabtay dalamuu dulmi sameeyey asayxatu qaylo fa asbaxuu way ahaadeen fii daarin guryahooda dhexdooda jaasimiina kuwa sidaa u kado laba u runduda yay noqdeen kaan lam yaqnow sidii iyagoon ahaaninba fiiha dhexdeeda weligoodba iyagoon degin alaa ina hamuuda reer hamuud kafaruu rabbahum alaa bucdan fogaan raxmad ka fogaana usugnaatay lisamuuda meeshii waxa weeye waxaa la yidhaahdaa jaasimiinta intuu lawyaha dhulka la taha afkana dhulka la dhigo jusuumku waa sida sidaasay noqdeen sidaasba suurat lacraaf fa akhadathum arajfatu bay ahayd suurat lacraaf akhadathum arajfa meeshana sayxaa layidhi labaduba way isugu yimaadeen dhulgariir iyo qaylo malakuu jibriil baa dhulkiibaa la gariiray labadaba isugu yimaada waakhada aladiina kuwii waxaa qabtay dalamuu dulmi sameeyey aseexatu qaylo cirka lagaga qayliyay fa asbaxuu way ahaadeen fii daarihim guryahooda jaasimiina kuwa jilbiiba oo sanka dhulka ku haya kaalamaano sidii iyagoo ma ahaanin fiihaa weligoodba alaa ina hamuuda hamuud kafaruu rabbahum rabbigood bay ka gaaloobeen alaa bucdan fogaan baa u sugnaatay lihamuuda walaqad jaaad way timid rusulunaa rusushayadii ibraahiimow ibraahim bilbushraa bishaaray ula yimaadeen qaaluu waxay dhihiin salaama nusallimuka salaaman waa jumlo ficliye ah qaala wuxuu ihi salaamun calaykum waa jumlo ismiye ah isalaam famaa labisa ma nagaanin an jaa inuu la yimid bicijlin dibi xaniidin oo solan falamaa ra'aa markuu arkay aydiyahum wuu dafiray wuu la yaabay wawjasa wuxuu ka dareemay minhum xaggooda khiifatan oo dad wax kale loo soo diray khaldul iyuu u qaatay qaaluu waxay laa takhafa cabsan annaga ursilnaa waxaa naloo soo diray ilaa qawmi luudin luud qoomkiisii baa naloo soo diray nabiylaahi ibraahim rusushii baa u timid wuxuu joogaa falastiin buu joogaa luudna wuxuu joogaa sham min qura sham ibraahimna falastiin buu joogaa waxaa u dhashay haajara wiilkii ay dhashay ismaaciilha yaa u dhashay saddex iyo toban sanuu ka wen yahay isxaaq marka bishaarada loo wadaayo waa bishaaro badano qowmi ludoo la halaagi doono iyo wiilal iyo caruur loogu bishaarayn doono oo gabadha saarnimo markay hinaastay uu ilaahay yani hinaaskii ka biinayo sidaasoo kale walaqad jaaad waxaa u timid rusulunaa rasuusyagii ibraahiima bilbushra jumlo ficliya ay ku salaameen isna jumlo ismiye ah waxaa la yidhaha carabiyada jumlada ismiyada hubuud bay ku tusin jumlada ficliyadihiina tajadud bay ku tusin marka ta ismiyada ah ka cajo badan qaalu wuxuu idhi salaama nusallimuka salaama qaala wuxuu ihi salaamu calaykum nabadgelyo dushiina ha ahaato famaa labisa ma nagaanin min anjaha inuu la yimid bicijlin dibi xaniidin oo solan suuratu daariyaad maxay ahayd samiine dibi gool ah kana waa dibi solan waa dibigii de dhagxaan arasfa dhagxaanta lagu solay inta dhagxaan la kululeeyey oo la qalay baa lagu solay wax macaan dibigaasi nabiyullaahi ibraahimna waxaa la yidhi martida in martii la joogtamay weligii waxma cunin baa la yidhi falamaa ra'aa markuu arkay aydiyahum gacmahooda laa tasilu inayna gaadhayn uu ka soo booday wawjasa wuxuu ka dareemay minhum xaggooda khiifatan oo dadkan aada xurmayso waa dad qurqurux badan oo dhalinyaro ah. dadkan aada xurmaysay waxay la cuni layihiin tolo waa maxay bu markaa waxa weeye waxay ahayn jibriil iyo mikaail iyo israafiil iyo rafaail qolyana waxay dhaheen kow bay ahaayeen mid kastaba hata malaa'ig bay ahaayeen malku jibriil la socdo markaa waxyaabahii dhacay markuu yidhi maxaad la cuni la waxay dhaheen anagu lacag la ma cunno markaasuu yidhi kanba lacag weeye waa maxay lacagtiisiio waa inaad bishina ku bilowdaan xamdina ka dambaysiisaan aduu yani waa qiso tafaasiirtu sheegaan falamaa ra'aa markuu arkay aydihum laa tasilu ilayhi nakirahum waujasa minhum khiifa qaaluu laa takhaf bayni habaqin innaa annaga ursilnaa waxaana loo soo diray ilaa qowmi loo dir wamraatu xaaskiisii saarla ahayna qaa'imatun way taagan tahay oo khidmaday wax kaga jirtaa way u khidmaynaysaa fadaxikat way qososhay fabasharnaaha waxaan ugu bishaaraynay biisxaaqa isxaaq baan ugu bishaaraynay wa min waraai isxaaqana waxaan ugu bishaaraynay yacquuba yaan ugu bishaaraynay markaa weynaydu way taagan tahay maxay la qoslaysaa waxay la yaaban tahay dad kale ay iyagu u khidmaynayaan haddana raashinkii diidan ibraahimna markan dambe qoslina waxaa qosolka keenay markii ibraahim cabsidii ka ba'dae la yidhi wax dhibaatayii ma jirto marka horena waxay la yaaban tahay dadkanay sooryeynayaan u taagan yihiin haddana waxba cunila ibraahimna uu ka argagaxay markii dambena ibraahim la yidhaaho cabsane waxaasay ku qoslisa qosl dadka qaar baa waxay idhaahdeen fadaxikad way xayshay waxba kama jiraan waxaasi way qosashay wamraatu islaantiisiina qaa'imatu way taagan tahay way qosashay maxay la qosashay markii ibraahim la yidhi ha cabsanin fabasharnaaha waanu bishaaraynay gabadhaa biisxaaqa wamin waraa isxaaqana yacquub baanu ku bishaaraynay yahuuddaa waxay yidhaaheen dabiixu isxaaq buu ahaa bay dhahen dabiix yani ismaaciil oo dee taariikhda makaad nabi ismaaciil baa leh marka yahuud waxay dhaheen iyagoo xaasidiina dabiix waa isxaaq tanaa ku tusinaysa inuun ahayn waxaa la yidhi wiil wiilka la dhali doona marka isagoo la sheegay in wiilka la dhali doono ee gawrac lamaba dhihi karaba suuragalba ma aha qaalad waxay tidhi markii loo bishaaray yaa weyn la taagoogay alidu ma aan dhali waana aniguna cajuuzun habaraan ahay wahaadaa kana bacli odaygaygi wey sheekan xaaluu oday gabooba yahay ina haadaa arinkaasi la shay shay wey cajiibun oo la yaab gabadhu sideetan jir bay ahayd nabi ibraahimna boqol iyo dhowr buu jiraa weligoodna ma ayna dhalin markaasay aada ula yaabtay de waa dhali way la yaabtay wy ilaah qudradiisa waana aniguna cajuuzun habaraan ahay wahaadaa kanuna bacli odayga ii way sheekhan duq ah ina haadaa kaasi la shayn cajiibin wey qaaluu waxay dhn atacjabiina ma waxaad la yaaban tahay min amri illaah ilaah markiisaad la yaaban tahay raxmatullaahi alla raxmadiisa barakaatu barakaatkiisu calaykum dushiina wey ahlalbeyti iyo ahlbeyt qoyska fiicano inahu alla xamiidun ka mahadsan weeye majiidun oo sharaf leh waxaa la yidhi gabadhiina hala yaabin waa amar ilaahi ilaahay baa markii horeba waxaa lagaa abuuray meel banaane hala yaab qaalu wuxuu yidhi atacjabiina ma waxaad la yaaban tahay min amri illaah ma alla amarkiisaad la yaaban tahay raxmatullaahi alla raxmadiisa iyo barakaatu barakaadkiisu calaykum dushiina weeye ahlalbeyti ya ahlalbeyti reerkano inahu alla xamiidu ka mahadsan weeye majiidun oo sharaf leh allah subxaana wa tacaala